bismi illaah walxamdu lilah wasalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaah amaa bacd casharkan casharkii boqol iyo kontood wuxuu ka mid yahay cashiradii loo socday ku saabsanaa minaaji lmus waxaynu ku jirnay qeybtii shanaad qismul mucaamala waxaynu maraynay kitaabuulxuduud waxaan joognay almaadatu asaabica ah, fii bayaani man yuqtalu xaddaa waxaan ka farxoonay maadadii lixaad maadada toddobaad waxay ku saabsantahay dadka la dilaayo loona dilaayo xukun shareecada ay dilka xukuntay sida riddada oo kale qof muslim ahayoo islaamka ka baxoo gaaloobay sida sixirka oo kale marka maadadan toddobaad arrimahaasay ku saabsan tahay almaadatu asaabica maadadii toddobaad fii bayaani man dad caddayntood gudaheeday imaado tahay yuqtalu la dilaayo xaddan xukun sharci lagu dilaayo dadka sharciga uu dilku xukumay kow almurtadi kii moorada ka baxay islaam buu ahaa muslimkuu ka tirsanaa kadib uu ridooboos moorada ka baxay alif almurtadu kii moorada ka baxay tacriifuhu tilmaantiisa almurtadu waxaa la yihaah huwa murtad waxaa wey man taraka qof dhaafay ka tegay diin alislaam islaamka diintiisii ayuu ka tegay wuxuuna u tegay ilaa diinin aakhar wax diinku sheega ilaa diinan diinta islaamka ahayn ma jirto haddii markaa diinta islaamka laga tago wixii kaleen aaday diin ma aha ee waa diinku sheeg liqowlihi tacaala baana u daliila weeba yihi subxaana ina diina cinda allahi lislaam diinta eebba agtiisa diina waa islaamnimada waxaan kale makhluuqa agtiisa ayaa diin lagu sheegayo eebba agtiis diinka maaha ilaahay agtiis hal diin diinaa jirta halkaasna waa islaamnimada qur-aankiisuna ku sheegay ina diina diin cindallaahi eebbaweyne agdii ka diina alislaam haddaba almurtadu waxaa la yidhaha kan moorada ka baxay huwa murtad waxaa weeye man taraka qof ka tegey diinal islaami islaamka diintiisii buu ka tegay ilaa diinin aakhara wax kaloo diinku sheegu aaday ka nasraaniya waxa nasraaniye la yidhaaho aw ilyahuudiya waxa yahuudiye la yidhaaho masalan aw ilaa kayri diininba diin uma bixina suuci buu noqday kumaba leexanin kuwaas kalmulxidiin kuwa waxoo dhanba ku wada madax adaygo washiyuuciyiin kuwaa shuuciyiinta loo yaqaano haddaba xaggaasuu u kacay islaamkiibuu ka baxay ka gadaal ama wax ku diin sheeg diin ku sheeguu galay ama waxay diin ba ahayn goortuu sidaa samaynayana wahuwa isaga oo caaqilun wax garanayo caqliga hadduu ka maqan yahayna isaguna ictibaar male ee waa inuu qof wax garanayo yahay mukhtaarun inuu diinta islaamka ka baxo oo meelaha kale diinku uu tago qof doortay waa inuu yaho hayru mukrahin mid la birqiyey waa inu sanaaisha haddii la igraaho waa iman doontaa naf ku furaso qofka waa qofka koowaad ee shareecadu hala dilaayo xad baana loo dilayaa xukun ee baa loo dilayaa waxaana isku aadan gafkuu galay iyo xukunkan la kor saaray gafkuu galay waa maxay diintii xaq ahayd buu ka noqday xukunka la dul saarayna in luqunta laga ridow laba xukmu kaas diinta ka baxay xukunkiisa xukmulmurtadi ka islaamka ka baxay xukunkiisii waxaw ayid ah in loo yeera isagii waxaa loogu yeerayaa ila alcawdati u laabaso ila islaami loo soo laabo soo noqaala leeyi kuna soo noqo islaamka yeermadaasi wakhtigeedu ma badna halaathata ayaamin maalmayaal saddexa ah ayaa islaamkii inuu kusoo noqdo loogu yeerayaa marka waa lagu taagtaagaya wayushadshadu oo la adkaynaya hadalka calayhi korkiisa bidaalika yeermadaa loo yeeray subaan salaax iyo warqaboojin ma lehe waray soo noqo waa edab darantahay ku soo noqdo islaamka laleey fa in caada hadduu saddex maalmood gudahood ku soo noqdo ilaa islaami islaamka usoo noqdo warka waa fiicanya wa ilaa saddex maalmood islaamka hadduu ku soo noqon waayo qutila waa la dilayaa bisayfi seef baa luqunta laga ridaaya xaddan xukun eebbaana lagu dilayaa oo allah hala dilayi daliilkii waabaka biqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allah badiye calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelya allah ku badiye wuxuu yihi nabiga man badala qofka bedelaa diinahu diintiisii diin kale ku bedelaa faqtuluuhu dila wa qowlih hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiyo uu yihi nabiga laa yaxilu xalaal ma aha damu mri-in qof dhiigiis xalaal ma aha muslimin eeba uu hogaansamay ilaa biixdaa halaatiin saddex arrimood mid in lagu dila maahe ka koowaad aafayid waa qof garoobo ninkaa xalaalo galay isagii haween farqi male gabadhan waa aroostay wiilkaana waa aroosay labadan qof midka xalaalay soo mareen ka gadaal ayay azaani isagoo garoobu sinaystay kaa waa la dilaya ka labaad waa nafsu nafna waa la dilayaa binafsi nafay dishaa loo dilaya ii labadii qofkii qof dilana waa la dilaya ka saddexaad wataariku waa ka hadda aynu ku jirne kii ka tegay lidiinihi diintii islaamkaas ka tirsanaabuu ka tegay almufaariq ee ka baxay liljamaaca kooxdii muslimiinta ka baxay qof waxaa lagu dilay khalaa saddexda arrimood isagoo nikaax halaala soo galay ka gadaal isagoo naf dilay isagoo islaamka intuu kamid ah ka noqday ridoobay saddexdaasaa lagu dilaya aa nabigu yidhi alayhi isalaatu wasalaam saddex waxaa wey haddii la dilo maxaa lagu samaynaya kii murtadaha saddexdii maalmood kusoo noqo waa laga waayey in la dilay noqotay dilkaa la dilay ka gadaal see loo maamula xukmuhu xukmulmurtadi murtadka sidii loo maamuli lahaa bacda alqatli dilka gabaad idaa qutila haddii la dilo almurtadu kii islaamka ka baxay falaa yugsal maydkiisii la mayri maayo falaa yusalla lana tukan maayo calayhi murtadka korkiisa walaa yudfan lagu doogi maaha murtadka fii maqaabiri lmuslimiin muslimiinta xabaalahooda lagu joogina lugtaa la qaban waa la jida haadkaa gawiye walaa yurasu la dhaxlimahaa oo islaamka markuu ku jiray aabbihii iyo hooyadii iyo walaalihiisii dhaxlimayaan wixii hantiaa iska tegay baytulmaalkaa la geynaya la dhaxlima wamaa taraka wixii uu ka tegay mursadka min maalin hantiya yakuunu wuxuu ahaanayaa shay-an mid u naqda lilmuslimiin muslimiintu u noqonayaae qaraabo u noqonma muslimiintu u noqonaya yusrafu waa la iilaya bilmasaalixi danaha muslimiinta loo iilaya alcaamati ee guud ahaaneed lilummati ay ummadda leedahay daliilkii waa liqowlihi eebba weyne hadalkiisii tacaala korahaye uu eebba yihi walaa tusalli subanow ha tukanin calaa axadin qof korkii minhum gaalada ka oo maata dhintay abadan weliga ayaa allaha gaalintay haku tukanin walaa taqum haya joogsanin calaa qabrihi xabaashiisii korkeedii ha joogsanin waxaa jira waxbaashiisii loo kortayi waayey looguna tukan waayo meydkiisa inahum iyaga gaalada kafaruu billaah eebba weynay diideene wa rasuulihi suubanihii uu dirsaday eebbe ay diideene wamaatuu waana dhinteen wahum iyaga wafaasiquuna diinta dibadda ka ah wamaatuu waa dhinteen wahum iyaga wafaasiquun diinta ka baxsan talaagobay wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisuuna waa u dali sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu nabiga yihi laa yarisu lkaafiru gaal ma dhaxla almuslima qof muslima gaal dhaxli maha wala almuslimu muslima dhaxli maha alkaafira gaal waqad ajmaca waxaa iswaafaqay almuslimuun muslimuun dhammaantooda calaa maa shay korkiisa isku waafaqeen an dakarnaahu soo sheegnay waqad ajmaca almuslimuuna calaa maa dakarnaahu min axkaami ilmurtadi murtadka xukumyaalkiisii haadihii tana afar haddaba waxaan u baahan nahay maxaa lagu ridoobaa waa garanay qofkii muslim ahaa ee islaamkii ka baxee gaalnimo u noqday sidii loo maamulaha soo naqaalaleey war adagaa lagula hadlaa saddex maalmoodaa loo qabana saddexdii maalmood kadibna waa la dila hadduu kusoo noqon waayo haddii la din lugtaa la qabanaa baqdigiisa shimbiraha loo jida taas waa garanay laakiin maxaa lagu ridooba qofka hadduu muslim ahaa inuu islaamkii ka baxoos ridoobay maxaa lagu garanay afar maa yukfaru waxa lagu gaaloobo min alaqwaali hadalla kamida walictiqaadaati niyaxumo ka mida qofka hadduu war xun ku hadlo waa iman doonaan warar hadduu qofka rabbi iyo rasuul ahayo oo diinta ahayo oo muslima laa wallah muslimaha gaalo waa qowlka ictiqaadki oo hadduu qofka maskaxda iyo maanka ku hayo in aan lasoo babaxaynin oo jazi iyo bacsi iyo qiyaami iyo janniya naar iyo xisaaba an jirin saaba maskaxda ku hayaa suuragal muule qof la duugo carada la geliyo caradiina ka dhig haddana waa lasoo naqaa ma jirta dab gaal haddaba erayada lagu gaaloobo ama ictiqaadka lagu gaaloobaa dhegeyso maa yukfar wixii lagu gaaloobo meel aqwaali hadalla kamida walictiqaadaati niyooyin ka mida kullu man ruux dhammaantiis saballaaha eebba weyne ab xumeeyey tacaalaa eebba korahaaye faqad kafara waa gaaloobay sidii yahuud oo kale in allaha faqiiru wanaxnu agniya laqad samica allahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiir wanaxnu agniya waqaalat ilyahuudu yadullaahi magluula ilaahay gacmuu ka xiriy sidaas oo kale yahuudu hadleen marka kinaaya cani ilbukli wartay abaar goortay abaar la kulmaan oo roobku ka daahisaas waa dhijiri markuu eebba yihi man da ladii yuqrid allaha qardan xasanan yaa ilaah wax dayminaa waxay yidhahdeen low kaana haniyan lama staqradana hanti hadduu haysta madayn buu nawarsana waryaa ilah waxaa maahilayaa lale marka marka yahuudii saas u cayn jirtay ilaah annagaan ku kor boobnay haydafaasha xun way soomaalida qaarkeed caayaan ilaah yahuud macan jirin ilaahaaga wasi nabigaaga wasfiya diintaada was yahuud ma dhihi jirin waa gacan adag yahay waxba ma haystiin inta u udhexaysa farqi labada cayaar marka yahuuda lagu korboobay malaa'igtaada was ilaahaaga was diintaada was haddana xamar waxaa ka dhacday kolkii qofka la yihaah ilaah inta la xusuusiyo itaqi ilah la yihaah waxaad samaynaysa dhaaf ilaah ka cabso ilaah sagiisaba oraan loo kuli hadba may tusi kartaa shan xabadooda naftiisaba ku dhufana hadday talaacama war ilaah ka cabso ilaah sheegaysa may tusi kartaa hadda nabadba miyihin colaan nahay hadda arki lahaan shan xabadooda ugu dhufan haddaba markaa ilaah la af xumeeyo waa gaalnimadii koobaad kullu man kulligii haballaaha eebbaweyne afxumeeyey tacaala koraye faqad kafaro waa gaaloobay aw saba rasuulan qofkii rasuul ahaya min rusulihi kamida sidii yahuud oo kale ileeyihiin nabiyullaahi lood khamru cabay laba gabdhood u dhow labadiiba u leeyihin annaga qisaska israa'iiliga qaabka daran ay noogu timaadaa raxmada nabiyaasha min xaytu laa nafcur anagoon garanay marka la leeyahay nabiyullaahi daawuud aa nin shirqoolay nin arwaliyaa uu shirqoolay ninkii markii la dilay naagtii ka qaatay marka la wahaakada marka rususha waa isku mida mid uu rususha kamida ah qofkii afxumeeyaana waa gaaloobay aw saba qofkii afxumeeyey rasuulan rasuul min rusulihi eebaweyna rusushiisa kamida ah, isagana faqad kafara aw malaakan qofka malag afxumeeya aw malaakan qofka malag afxumeeya min malaa'ikatii eebbaweyne malaa'igtiisa kalisna faqad kafara calayhim rusushii malaa'igta dhammaantooda asalaamu nabadgelya ahaatee intaas qofka u gafa faqad kafara waa gaaloobi laba wa kullu man ruux dhammaantiisa ankara diiday rubuubiyatahu rabbinimadiisa ilaa inuu rabbi yahay kelimatu rabbi maa macnaaha alkhalqu waalmilku wa tarbiyatuhu abuuriddu ilaahay uunka abuuray iyo hanashadu uunka hanto iyo maamuliddu eebba maamulo qofkii diida oo rabbi waxma uuma yira ama waxma hanto yira ama addoommadiisa ma maamulo oo waxa wax dila ee wax nooleeya irka roob ka keena dhulka cunto ka keena qofkan faqiir ka dhiga kana taajir ka dhiga kan meli ka dhiga kan waxaan ka dhiga waa eebe qofka yiraa eebba maa isna faqad kafarow kuluman ankara dafiray rubuubiyatahu eebbaweyne rabbinimadiisa aw uluuhiyatahu uluuhiyat allah eebbaweyne ilaahnimadiisa ilaahnimadu caabudidin marka rubuubiye iyo uluuhiya inaad kala garato lagama maarmaan rubuubiya waxaa la yihaha wixii eebba uu sameeyo maamulkiisa ficlullaahi wey dilidii noolayntii roobkii faqiirintii waa rabbinimo uluuhiyana waa waxaad adiga samayseed ku caabudo waxa loo tukana ee loo sooma ee loo xajina ee la caabuda ee la tuuga ee la uskana ee la barya ee laga cabsoona ee la rajayna yaw ilaah keligiisa idan wixii adiga addoonkaa ah lagaa rabay uluuhiyaa keligiisaa leh waxaa rubuubiyaa koobka maamulidiisa keligiisa maamusho awliya la maamusho mal walaa afar sheekh ma jiro afaraa ilaah la maamusho afartan labi nool iyo afartan weli nool baddaa mid lagu ogyahay barigaa mid lagu ogyahay waxaasbeynta nin ma jiraan waxaas wuxuuna qur-aankiisa kariimkaa ku yihi walaa yushriku fii xukmihi axada adduun ha noqdo aakhiras ha noqdo ilaahay xukunku addoomihiisu xukuma qofuu ka qeybgelinaa male walaa yushriku fii xukmihi axadaa idan waxaas kusaxbalaadkeeni wakulu man ruux kulligii ankara dafiray rububiyata rububiyata rabinima dafiray aw uluhiyat allah rububiyat allah aw uluhiyat allah tacaala korahaye ow amase risaalatan uu dafiray risaalata rasuuli rasuul diidiisuu dafiray min almursaliina ka mida hebel rasuul maa aw zacama qofka ku been hawaas ana nebiyan aayaatii iman doona bacda khaatami nabiyiin nabiyaalkii u dambeeyey ka gadaan ahaa sayidina inaga sayidkeeni maxamedinaha sala allahu calayhi wasalama faqad kaafar kaasna waa gaaloobay qaybta saddexaad wa kullu man ruux dhammaantiisa saxada diiday fariidatan buu diiday min faraa'ili sharci sharciga faradyaalkiisii kamida almujmaci lagu kulmay aleha korkeeda tukan maha qo salaadii tukan maha ayuu yihi aw isaka xoolaha saka ka dhixi maayo aw isiyaami soomi maaha aw ilxaji aw biri lwaalideyn labadii dhashay u samafali maha aw iljihaad alxamdulilah yahdiinsumar aw iljihaadi dabaa lamid mahalan iyo wixii lamid oo nafaqaad kafaara ajib lagu leeyahay qofka diidana annagana waxaan nahnaa mid baa salaanta ka tegaa dadkana been buu ku qancinayaa wuxuu leeyahay makii madiinaan ku tukada anig masaajidka haddii la aado isduuduoga markaasaan leenahay waa awliyaa sidaa laga taga ma awliyaa lagu nadaamo saa lagu gaaloobo meeshaan bal khilaafka yaalla ah salaad laga tago waa lagu gaaloobaa marka qof wey oo dadkii kamida oo ummaddii ku dhex jira oo faraaidii aanan gudanaynin kadibna awoomin karaamaatihi sheekha waxaa a karaamadiisii soddon iyo toddoba sano meeluu ku tukanaa lama arka kadib soddon iyo toddoba sano dadkuu la noolaay meeshuu joogay meeluu ku tukana lama arkitay nafteeda edabdaraa sheekhaa soddon iyo toddoba sano ma tukayn maaliyaah ninkanaa maati sheekha waxyaalaha laga yaabay waxaa ka ah inaan isagoo tukanaa la arkin soddon iyo toddoba sano ilaa uga geeriyooda ma tukaynna mal isagoo tukanaa lama arkin lagu leey dadkuna la noolya marka isagaa beentaas ku qalbiyey dadka weligiis ma xajilin waxaa laleeyahay xagga carafa ka fiiri carafuu taga maalintuu dambaysuu taga malaa'igtaa qaada bal carafaa la gotomiya xajki soo guta haddana waa la keena dadkii xajka ka yimiduu leeyahay oo xagga haddaa tahay waataan kuu jeeda igu jeedniya heerka musumaas la gaarsiiye muu jeedi waa kan kitaabka wakulu man ruux kulligii yaxda diida fariidatan ilaah wuxuu qadaray min faraa'ili sharci sharciga wuxuu qadaray kamida almujmaci lagu kulmay caleyha korkeeda ka salaati tukashadii wey awi zakaati zakadii wey aw siyaam sawmidii wey aw ilxaji xajkii wey aw beri labada wax dhashay u samafalidoodii wey aw iljihaad diinta eeba koryeelideedi oo lagu dagaalamo wey faqad matala iyo wixii lamida faqad kafara kaana islaamku ka baxay wa kuluman ruux kuligiis istabaxa banaysa muxaraman mid la xarimay mujmacan lagu kulmay calaa taxriimihi xaaraamnimadiisii korkeedii macluuman la aqoonsaday bidaruura dhib la-aanba inuu xaaraam yahay lagu gartay min asharci shareecadii kamida ka zina zina inay xaaraam taha looga mid baa yidhi aniga waa i xalaal aw shurbil khamri khamradii dhamitaankeedii xaaraan baa lagu oga mid baa yidhi waa i xalaal aw isaraqa juulanimadii xaaraamnimaa lagu oga mid baa yiri waa xalaal awamase katala nafsa katlan aw katli nafsi naf dilitaankeedii xaaraan baa lagu oga kolka waa la isxalaalaysay aw isixri falkiibuu xalaalaysay mathalan iyo wixii lamida faqad kafara kaana waa gaal oga yidi kolkan waxyaalihii soomaalida dhexdeeda ka dhex jira dhibka ahaa halkaanu gaalnimo ka soo galaya waxa weeye qala walba markay isku magacaabaan jabada xaqudurka oo marka wixii kasoo horjeeda ay dhiigooda xalaaleysaan inay dilaan iyo inay xalaaleysaan kale labawd hadday dilaan qof qof hadduu dilo waa dembi kabiira meel kabaay laakiin hadduu dilidii xalaalaysa gaalnimo gaalnimo wa kullu man ruux kulligii istabaaxa banaysay muxaraman shay la xarimay mujmacan la kulmay wixii laysku khilaafay waa ka duwanya oo adiladii markii dhan walba laga eegayday marba si u muuqatay markaasaa dadka qaarna xaraamu gartay qaarna xalaalu gartay lama raba kaas ee ka laysku raacayn inuu muxaram yahay nas qadciya ayaa ku soo arooray sida mitaalada sheekha nasiib wa kullu marnuc kullii isaba banays muxaramo shay la xarimo mujmacan la kulmay calaa taxriimihi xaraamnimadiisii korkeedii lagu kulmay macluuman la yaqaan lidaruurati dhiglaa min asharci xaggiisa laga aqoonsaday ka zina ilaysigiiwe aw shurbi khamri khamrada cabitaankeedii aw isariqa waxadidiwe aw qatli nafsi nafdilidwe aw isxiri falid maalan iyo wixii lamida faqad kafara waa gaalo weyn kolkaas xirka in lagu gaaloobayaa salafalowtin kuli haddaad noqoto dadku muslimiinta daba joogto barti iyo beertii baa sixirayso inaadan muslim ahayn sheekha sixirkii wuxuu ku daray waana iman doonaa daliilka uu ka qaatay kolkan sixirkii lagu kufrinaya arag faqad kafara waa galalay wa kullu man ruux kulligii jaxada diiday suuratan suurad diido min kitaabillaah eebabayna kitaabkiisa suurad ka mida tacaala kala haye ama suurad ka mida maba diidine aayatan aayad buu diiday minhu min alkitaab kitaabka eeba ka mida ama aayad waa badan tahay xarufan ayuu diiday bismi illaahi baayaduu diiday aw xarfan uu diiday faqad kafar waa kaloobi karta tilmaankii eebe qofka diidana waa kulaman wax kulligiisa axadda diiday sifaatan tilmaanuu diiday min sifaat illah eebba weyna tilmaanihiisii kamidoo tacaala korhay ka kownihi xayan inuu eebba nool yahay eebba xayi maaha hadduu yira caliiman qur-aankii waa wax badan wallaahu bikulli shayin caliim ilaa calima oo waxna oga samicnimo wax maqlay ooba basiiray inuu waxarkoo raxima u naxariisuu diiday kaasna faqad kafara isagana maradu ka baxa wa kuba man ruux kulligiisa adhara muujiyey istikfaafan fadaydsi bidiini la fadaydsado aadaankiiyo salaadii hadduu maqlo meel abaas salaad salaada maqlu waayna maqoba la tukana tani waa wuxuu noqon xagga niyada haddii qofka salaada iyo aadaanka iyo aqimid iyo ramadaanka iyo taraawixa iyo kitaabka qur-aanka iyo masaajida iyo kacbada iyo waxyaalahaas diinta ku saabsan qofka hadduu liido ma gaalooba sida hadduu waxaas weynay gayaba loogu ammaanay dalika waman yucawin shacaa'ir allah fainaha min taqwa alquluub taqi eeba ka yahay baan laga garanaya inuu qofka weyneeyo wixii eeba weyneeyey wakulu man ruux kulligiisa abaara muujiyey istikfaafan yasid bidiini u yasaayo fii faraa'idihi diinta faradyaalkeedii buu yasaaya aw sunanihi ama sunadii diinta ayuu yasaaya aw tahakama waa jeesjeesay bidaalika faradkii iyo sunadii buu ku jeesjeesay aw ictaqarahu waa xaqira aw rama waa tuuray bilmisxaf kitaabkii qur-aanka xagee ku tuuray ki qadirin ku tuuray aw ama jaamiciyuuba ku joogsadoo dhulka intuu dhigu isku taagay ihaanatan iyo si daraadeed uu la hujaamicayasaayo iyo qaalan liidin uu qur-aanka liidaya kaas fakadkafara naaradu ka ah, baxay waa murtadkiyaa lagu tiriba saad u doonatay murtadki marka abuuristiima bedelmin qofkan kolkuu ridoode islaamka uu ka baxay ha u qaad abuuridiisima bedelmayso wejigiisi geesa kama soo baxay isna isagii isagii unbaa ridoobay kolka baaburidii waxaa lagu ridoobay in la ogaado aadaa loogu baahan jiro waa lagu dantaa hirdadii maanta markii xoogaa gaar loo degnaa oo dalka ummadda soomaaliya ay ku nooshahay la degnaa xataa kaan diinta jeclay bulshada ka cabsoonay qofna intuu banaan joogsaday gaala waxaa soo dhigi karti aad ula tegi warkaas aladaa kuma dhigi kartid habartaa kuma dhigi kartid islaantaad qabta kuma dhigi kartid ilmaha dhashay kuma dhigi kartid idan waa la isceshanaya markii dalkii burburay oo waxna dibadiiyo arla gaala ay tageen wixii hartayna ay gaalo u tagtay wixii wadanka ku harayna gaara u tagtoo gacan noqoto iyadoo baad iyo iyo badbaanaba ay ka heleen gaaladii aad tiri waa kana waxaad baahnayde marka ridadii waa badnaanaysaa marka si ay u jiri jirnay u jiri doonta kadaalika islaamkana waa sii badana fahmi islaamka lafana waa sii badata garashada islaamkana gartayna waa sii badata waa ka xukunka islaamka laleeyahay madabadaa laga bilaabay xijaabka markaas la wada qaatay marka fahmigii islaamka la fahmayna waa sii batay xidadiina waa bilaabatay isku dhicid haddaa kogo qofka gudihiisa waxba ma ahay waxaan qabyaaladiiyo haguma dhisnay karaskaadoo degaysa ahay laakiin marka murtad iyo muslim la noqdo wuxuu noqonaa dagaal aan joogsi lahayn diin markii lagu dagaalamo waa kii asxaabta rasuulkii iyo ka dhacay quraysh badar lagu dagaalamayey ee caamir bni ljaraax abuu cubayda adoogiis jaraax uu dilay badar ku dilay marka weliga aabihiis dilo ama uu nin walaalkiis dilo tanay ku imaanaysa idan ridada in la ogaado waa loo baahan wakullu man ruux dhammaantiis ictiqada maskaxdii amaanka geliyey alaa bacfa soo bixin laysa soo bixina inayan jirin oo laa cadaaba cadaabna inaysan jirin walaa naciima barwaaqiyo janni inayan jirin yowma alqiyaama qiyaamada maalintooda awama alcadaaba kullu man dhammaantiisa ictiqada ictiqaadiyo maskaxdiiyo maanka geliyey allaa bacta isi soo bixin inayan jirin wa an laa cadaaba naar laysnaaraaya inayan jirin walaa naciima barwaaqa lala kulmaa inayan jirin yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda oo amase ana alcadaaba cadaabkan la sheegaa iyo wanaciima barwaaqadaa la sheegaa macnawiyaani kuwa la dareema een maxsuus ahayn la taaban karin faqad oo kelia kaasna faqad kafara waa gaaloobay midaan arag kana wadankeenii taalo taabanaysa haddii la awliyada nabiyaashay ka fali badan waxaan dhihi jirnay wastu baxran munaaqibkay ku taalla badaan jiiray nabiyaashiina waa ku dhici waayeen waa maaganay xeebtay nabigaashi taagan yihin ana cagtaan ku dhuftay ana ka roon maaha wa kullu man ruux kulligiisa qaalayin ina alwliyaa afdalu min alambiyaa nabiyaasha waa ka fadli badan yihiin ama muxuu yihi aw ana alcibaadata caabudidiyaa tasqudu ka dhacda can bacdi alawliyaa sheekhaan salaad waa dhaafay sheekhaan salaadii waa dhaafay faqad kafara labadan cibaaro kelimatu alawliyaa sidaada wixii ilaah rumeeyo dhan weliyaa la yihaah maxaa jira tacriiftii qur-aanka uu nasiyey asaas fii suurati yuunus ina awliyaa allaahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzaniin ilaah awliyadiisa waxay ka baqaayiinoo ka horeeya ma jiro la tiranyoonana maaha ina awliyaa allaahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzaniin marka awliyadii la tilmaamay laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuuna la yihi aa la yihi aladiina aamanuu wa kaanuu yataquun tilmaan cadwa awliyada liigiin sheega ee laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yataquun waa kuwa alimaano wa taqwa isku darsaday reer ay yihiin kolka lama sheegin midabay leeyihiinna lama sheegin meelay ku nool yihiinna lama sheegin aladiina aamanuu wakaanuu yataquun kolkaasay noqon karaan malaa'ig markaasay bashar noqon karaan markay bashar noqdaan nabiyaalay noqon rasulay noqonayiin ama saalixiinay noqonayiin laakiin hebel iyo hebel lama oran annaga kuwaan madaxa u duubnay dunidana u qaydinay waan ii sheekh hebel sheekh hebel sheekh hebel sheekh hebel sheekh hebel maxaad ku caddayn kartaa sheekh hebel weli inuu yihi intaasaa kugu filo waxaad ku caddayn karta male sababta waxaa laga yaabaa inaadan laba noolayno intaadan adiga dhalaalnimuba dhintay hadduu maanta kulul yax ku sheegta male sheekh hebel weli waay sheekh hebel weli waay sheekh hebel heli waay miisaanka marka aladiina aamanuu wakanuu yataquun amaa magacaabidooda hebelaa weli iyo hebelaa weli iyo darajaadkooda hebelaa hebel ka fadli badan waxaase waxaa yaqaan ilaaha bixiyey wilaayada ama darajada bixiyaa kala garana maadaa darajadii bixiyey inuu sheekh hebel sheekh hebel ka fadli badan yahay maxaad ku garan ma garanaysa waxaasoo dhan beenawaasnimow ilaahay rususha iyo nabiyaasha inuu kala fadilay waa noo sheegay kitaabkiisa qur-aanka ee ba ku yihi tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin walaqad fadalnaa bacda anabiyiina calaa bacdin hala yeele maxaa lagu kala fadilay ilaahay idan qofka inuu weli yahay iyo inuusan weli ahayn iyo say awliye u kala qiimi badan tahay shaqadaa mahilah u dhow adigii adab lahaa waxaadan ogeynaha sheegin waxaa jiray cuثmaan ibni madcuunin la yiha awalu maata awalu rajulin maata min almuhaajiriin raggii maka ka tegee madiine tegey ninka dhintuu ugu horreeyey kunyadiisa abasaa'i baa la dhihi markii nabiga iyo muhaajiriin ay ka tageen markay madiine tageen waa la isdilay nin la arkoo muhaajira qof reer ansaaraha lagu daro cusmaan ibni madcuun reeraa loo dhiibay waxaa la yidhi ninkaasa idinla noolaado wadaadii reerkaas u howlahaysay ee gurigaas iyada u ahay ninkan uu ku noola aa ka yaabtay cismaan ibni madcuun waa cabdillaahi bni cumar aftigiisa waa nin qorayshi oo ka tegey makal mukada madiinana jooga sanadka dina iska waxay wadaaddii ka yaabtay taqwadiisa iyo salaaciisa iyo tahajudkiisa iyo edabkiisa iyo akhyaarnimadiisa waa yaabtay waxaan la arkin oo la maqlin bu cusmaan ibni madcuuna ley ajal hadday timid suubanihi alla wacay yaa rasuulallah cusmaan ibni madcuun tawafa cusmaan waa dhintaa ley nabigoo socda u yimid calayhi isalaatu wasalaam kolkuu nabigii yimid wadaadii aa waranta raxmatullaahi calayka abasaa'ilayka naxariis eeba korkaaga waa fuusha shahaadati billaahi calayka laqad akramaka allah intaas keliya ilaahay hortiisa waxaan ka qiraa inaad nin karaamaysan toos ilaahay diintii iyo taqwadii iyo wanaaggii haleeshiiyey nabiga waa caroona inuu kuti u dambeysay carooday wuxuu yihi wamaa yudriiki ana allaha qad akramahu ilaahay inuu karaameeyey seedba ogaata wallaahi inii la rasuulullah anigaan meesha taagan rasuulkii waxay u imaanayaan wa inii la arjuu lahu lkhayr casmaan ibni madcuunna ceeb kuma khayra u rajaynaa wamaa adri maa yufcalu bi waraabikum haddana ma ogin aniga rasuula iyo idinka ummada sidina loo maamuli doono waxay ku dambeynaysa ma ogin aayadda sidii baa ku timid qul maa kuntu bidca min arusul wamaa adri maa yufcalu bi waraabikum in atabica ilaa maa yuuxaa ilay wadaadii markii nabiga warkiisii dhamaysay canaantii ay tiri wallaahi laa usaki bacdahu xadanay ma cusmaan ibni madcuun haddaan ihi waa barakaysan yahay maa dhibkaa igu soo gaarin wallaahi bilaahi tallaahi qof dambe inaanan ammaanaynin ismaan baadaan ku nabadgeliyo idan caleemasaarkeeni beenbeenta ah iyo sheekhabal erkii dhulkaba waa ogi jilaaniyow joogso jahal looga yeeraba kii joogaata sifa min sifaatillaahi yaa la siiyey sifadii ah waxaa weeye bikulli shayin caliim calaa kuli shayin qadiir ilaah wax walba ogay wax walbana awoode cabdiqaadir seesku ogaan karaa jilaaniyow joogsa looga yeerada sheekh jooga aataa jilaanina ma yaqaaniin waa sheeka beenbe ayib haddaba wa kullu man ruux dhammaantiisa qaala yihi ina alwliyaa sida marka wax loo qeybiyey annaga awliyadii waxoo dhanba awliyaan ku wada sheegnay iyaga laakiin awliya dad gaara yidhaha inal awliyaa qur-aanka dadka fiican hadduu tilmaamay fii suurati nisaa lagu sheegay saddex darajaa lagu sheegay tan kumaba jirtada waman yutic illaaha warasuul fa ulaaika maca aladiina ancama allaahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin ilaaliyin waxasana ulaaika rafiiqa dalika alfadlu min allah wkafaa billahi caliiman idan afarta anaga sheeg warkaanaan wadwadna wakulu man rucbu liyi waxaa la yihi ina alawliyaa qoladaan hoose afdalu ka qiimi badan min alambiyaa nabiyaashii kore wa ana alcibaadata caabudidii ilaah uuna kor saaray tasqudu waa dhacda min bacdi awliyaa awliyada qaarkeed faqaad ka fara waa gaaloobay cibaadadan salaada iyo soonka iyo waxaa nala faray ee nala kor adoonsaday kormay dhacayin wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin qof nool kama dhacaana haddaad dhimatay kaa dhacaysa daliilkiina waa kaas wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin alyaqiinu huwa almowt marka nin iska dhaqan oo joogo kaloon kortii cuna afar naarood qabaa kula aniga salaaddii waa ka dulbaxay sooma ama wuxuu ku leeyahay laba marxalaan soo maray beri horeaan noolaan jiray intaa dhintaan soo noqday kolka wixii mukalafka ahaa ee salaad laga rabay kii hore dhintuha aniga se gadaalan ka soo noqday hadda waxba ligama helo faqad kafara wa adilatu haada intaynu sheegnay ee waa lagu kufriya aan nidhi daliilyaalkeedii kulluhu dhammaantii adilatu haada midkaan adiladiisii kulluhu dhammaantii alijmaac waa lagu kulmay alcaamu guud ahaane bilmuslimiina ha ku kulmay haddana ha ku kulmay adilana waa leedahay gaar ahaane bacda qowli ilaahi tacaala eebaweyne qowlkiisii ka gadaa uu yihi waxaad qul rasu alla waxaad tidhahdaa abillaahi waayaatii wa rasuulihi kuntum tastahziuun laa tactadilu qad kafartum bacda iimaanikum kuwaan munaafiqiini ahay rasatu tabuukaa lagu jiro jid dheeraa la maray waa la baahday markaasaa iyagoo muslimiintii iyo xufaadul qur-aankii iyo dadkii aga sheega aa loo yimid waliwaryaa maxaad rabbi iyo rasuul iyo saalixiin iyo qur-aan uga sheegaysa waxay yihahdeen iyo xumo laguma jirte jidkaan dheer aan ku goynaynay wala inamaa kunaa nahuudu wanalcab jawaabtiiaa kolka timi haddii la dheela ama la kaftama ma ilaah iyo rasuul iyo diina lagu kaftama meelasu kala joogjoogsadaa markaasay jawaabtay timid qol rasuul suubana waxaa tidhahdaa abilaahi ma eebba weyne iyo wa aayaatihi aayaadkii uu soo dejiye iyo wa rasuulihi rasuulkii uu soo diray maad kuntum ahaateen istahziun kuwa ku jeesjeesa laa tactadiru cudur daaranina dadka fartii gaalowda bacda iimaanikum adinku awad iimaan sheegtay ayaad afxumada alaihi rasuul iyo aad ka afxumayseen waa ku gaalowdeen faina haadihi laaya aayaddan adaalatun tusinaysa calaa kulli man qof la arkay kulligiis korkii adhara muujiyey iskiisa an jeesjees bilaahi eebbaweyne lagu jeesjeeso aw sifaatihi sifaatkiisi lagu jeesjeeso aw shareecatihi eebbaweyne shareecadiisi lagu jeesjeeso aw rasuulihi rasuulkiisii lagu jeesjeeso aayadan waxay ku tusay faqad kafara inuu kufriyey ku tusisay shan xukmu man qof xukunkiisii kafara qofkii kufriyey maxaa lagu maamulaya bisababi maadukira arrimahaas aan soo sheegnay sababtoodii kuu kufriyey xukmu man qof xukunkiisi waxaa waaye kafara kufriyey bisababi ma kii sababtii ku kufriyey faqadama dikrihi xuskiisii uu hormaray anahu isaga yusataabu yustakaabu waa laga toobad gerina talaatan saddex beri fa intaaba hadduu toobad keeno min qowlihi hadalxumaduu yihi hadduu ka toobad ka dhaqo muctaqadihi wuxuu niyada geliyey hadduu ka toobad ka nabadu wa ilaa hadduu toobadkeen diido qutila waa la dilaa xaddan sharcigaa lagu dilaa wa xukmuhu xukunkiisii bacda mawti hadduu dhinta ka gadaalna waa soo marnay xukma almurtadi kii islaamka baxay xukunkiisii lagu tukan maaha la dhaqi maaha xabaalaa lagu duugi maaha lugtaa la durka la geyna wastaasnaa culamada qaar ale waxaan ku jira wixii rabbi iyo rasuul afxumaaya kuwaa tooba laga aqbalaayo ma jirto bacdi culamaa ayi wa ilaa dambi la gala dhamba towbaa ka wey nabi iyo rabbi la caayayna kufri wey gaalnima wax gaweyna gaba male gaalnimana towbaa ka wey kul iladiina kafaruu iyadoo yufa lahumaa qatalad wastatnaa ahlulcilmi aqoon-yahaana qaarkood waxay ka rabeen man saba allaha ilaah qofkaa xumeeyo tacaala koraayo rasuulahu rasuulkiisii qofka adxumeeya alfuqahaau lmaalikiyow raximahum allahu tacaala hum aladiina yarawna ana man saba nabiya sala allahu alayhi wasalama yuuqutal toosaa loo diyaa nabiga qofka afxumeeya walaa yustataabu laga toobad weydiin maha wadaliiluhum lamaa rawaa abu daawuud waannasaa min ana rajulan acmaa indhala kaanat lahu umun hoyula tashtimu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ay cayni jirtay faqatalaha waa dilay wa ukhbira rasuul alla sheegay sala allahu calayhi wasalama fajacala damaha adira tacliiqaas inuu sameeyey wasadna ahlulcilmi qaar maalikiyow waxay ka reebeen man saba allaha tacaala aw rasuulahu fainahu yaqtula fi lxaali markaasna waa la dila walaa tuqbal towbatuhu ilaahanu noqoda ma laga yeelaayo wabcadu ahlilcilmi aqoon yahanada qaarkood yara bacdigaa waxay la tahay annahu yustataabu in laga towbad jerina fa towbatuu tuqbalu waa la aqbala wasagashadu wuxuu giraa kii aliya nabicay halaa ilaahay xaggeer lagu caabada inuusan jirin ila allaahu rabbiga xaqa amaahe waana muxamedan cabdii wa rasuuliyuu qiraya wayastakfiru llaha ilaahu dembi dhaaf ka dalbaya tacaalaa koraayo wayatuubu ileyhi ilallah ee buu u noqonaya kadib baraarujintu waxaw haddii qofka kufrigii lagu qasbana oo hadduusan samaynin kufrigii la dila man qaala qofka yidhi kelimata alkufri gaalnimo ereygeed oo intaan soo sheegnaya laakiin wuxuu yihi mukrahan isagoo la qasbay taxta darbin waa la tumay aw tahdiidin agajuglayn wa qalbuhu laabtiisiina mudma-inun ay ku xasilan tahay bilimaani ee barrumayn falaa shay-a waxba caleyhi korkii maaha daliilkii waa kan liqowlihi tacaala eebaweyne hadalkiisa u daliila uu eebaye ilaa man qof maahe ukriha la dirqiyey wa qalbuhu laabtiisa mudma-inun ay ku xasilan tahay bilimaani eba rumay walaakin hadashe man sharaxa qofka xabadkiisa ku fidiya bilkufri gaalnimo sadran laabtiisii ku fidiyow marka waxaynu nidhi dadka xad loo dilaayo kaw murtad intaasuna ka dhig ba-a sindiiqu laba diinood low sindiiqa islaamnimo muujinaya urkana gaalnimuu ku hayaa waa munaafiq kolkuu marka sindiiq noqdana munaafiq wey isagana in la dilaa diinto qabta ba azindiiqu wadar diinoodlihi kow tacriifuhu zindiiqa tilmaantiisa azindiiqu huwa man ruux wey yudhiru lislaama islaamka muujiya wayukfi lkufra gaalnimo qariya kaman ruux wey yakdibu beeninaaya bilbacdi soo bixintii qiyaamuu beeninaaya aw yumkin wuxuu dafirayaa risaalata nabiyina nabigeenii inuu rasuul yahay muxamadina sala allahu calayhi wasalama aw amase laa yu'minu maba rumaysna bilqur-aan qur-aankii annahu kalaamullah eebba weyne hadalkii inuu yahay buusan rumaysnay tacaalaa korahaye haddana sidaasay tahay waa baqaya falaa yastatiicu ma awoodo an yajhala inuu caddeeyo bidaalika markaa uu qabo aw yusarix bihi inuu ku dhawaaqo macaajiya likhawfihi waa baqaya aw dacfihi isagaan waxba ahayn dinjiir baa kaa la oranaya wuxuu muujinayaa islaamnimo uurkana waxaasuu ku haysta ka haddii la ogaada maxaa la yeelaya laba xukmuhu kaa xukunkiisii waxa wey xukmu zindiiq kaa munaafiqa xukunkiisii waxa wey anahu zindiiqii mataacu kala goorta la ogaado calayhi zindiiqa korkiisii haddii la ogaado wa curifat xaaluhu arrinkiisi la aqoonsado inuu yahay gaal dhuumanaya oy toban xunahayso markii la ogaado qutila waa la dilay axadban xukun eebba uu dilku xukumaa lagu dilayaa waqiila waxaa la yihi yusataabu waa laga toobad jerinaya eebba uu noqaalaleeya wahwa qirkan dambe axsanu wanaag badanoo wa owlaa kaskashamadan ee fa intaaba hadduu toobad keeno nifaaqii ka noqdo fadaaka daahir fircawn wailaa hadduusan ka noqon qutila waa la dilayaa wa xukmuhu haddii la dila ka gadaal xukunkiisii bacda mawtihi yeridisii ka gadaana xukmulmurtadi murtadkii amiri waa la dilayaa loo dhaqi maayo lagu tukan maayo la duugi maayo kii unbuu ku wada yahay wa xukmul xukunkiisii bacda mawtii geeridiisii kadibna xukmulmurtadi murtad xukunkiisii wey fii saa'iri akaami axkaami lmurtadi murtadka xukumyaalkiisii dhammaantood buu la wadaagaa oo ah min annahu inaan murtadkii iyo sindiiqi toona maydkooda la dhaqaynin walaa yusalla laguna tukayn caleyhi korkiisa walaa yudfan fii maqaabir lmuslimiina lagu dugnaa labaan joognaa kolka dadkii halla dilo la yiri waxaan joognaa murtad iyo zindiiq jiib ama saddex aas saaxiib falaflowgii tin korkii dadka raadkiisa isdhaaf u qaado gudumuu ku suga wax darana ku sheeg sheega ama haddii kale beertaa daris laga yahay wax intuu qaado muslika beertiisa ku suba balaayuu ku duga ama waa laba deris waa la wada degan yahay wax daran intuu biya bakti ku akriyo uu dersi deerkiisii ka suba sharxa ku sheeg waa waxaan khayr lahayn saaxib arlaaqadii ilaahay adooniisa u macnaynayo ka dhiman qofkaan muxuu caafimaad u qabaa ama wax u haystaa alxaasidu ilaa yaziid kaas mid meel gaalaama ciidaba u dhimanaa maxaa jiri ilaahay fadligiisa mid joogsanaa ilaahay fadligiisa iyo xisaankiisa uu addoomihiisa ku tafadula wax joogsana maa isagana fadligii ilaah ka yimaad uu ku jirana idan taasubuu dhiman laha ka gadal haddana edabdari iyo muxnacsiyo ku daray waluxuu carcariga waluxuu samayna waa macyo badan kuwa wuxuu kusoo gabadaba jib asaaxiir falanfallowgii taariifuhu tilmaantiisa asaaxiru falanfallow waxaa la man yatacaataa sixira xirfada qofka dhisa waa loo tega waa macno badan wa minhu sirfu walcadfu aa kale maa huwa sirfu wamaa huwa alcadf sirfiga waxaa wey laba qofoo wadala meeshaa la kala jeedinaa lagu leeyay cadfigana waxaa weeye gabadhu la rabaa inuu gursado waa diintay kuma rabaysa xaguu ka laabana qalafa loogu tagaa madiidii waa akriyinaysa ul mareedaa loo soo dheeya walaxan manuu lagu sunaa kullu faynaa ku daba ama biyahaas wax kusi kolkaad se wax ku siiso diidaan ku dabooli ayib kan waaba diideetu ogol ma doonto kolkay caqli qabta waa diiday maxaa loo khaldaa loo wareerin kaasi waa afsigii madiida wa sarfigiina waxau wa naagta iyo ninkan alla isku diro qur-aanka kuwa tilmaamay kuwaas sayatacalamuuna minhuma maa yufariquuna bihi baynahum iyo zawji masiibi iyo balaaya labadii qof loo duuga iyagoo nabad markii loo duugo habeenkii laisu yimaadaba jababaa laisku bilaabo saxdiina qaaligeeda aada kolka alcasru sixru ka mid ah, madiidad iyo bakti iyo waxaas daday hawluto culamada qumana ka suuq weyn awiyo maalna lagu socdaa awiyo maali marka diin hadday jirto kuwaas waa la dhamayn laha kolkaas kuwa la dhameeyona muslimka diintuu aamini lahay dhalmada kumana loo tegi lahaa diintaa lagu dhalmi lahaa laa daraa walaa dira isdhibid ma jirto laa tadlimuuna walaa tudlamuun in la isdulmiyo maaha asaaxiru tacriifu man yatacadaa sixra sixirka qof isi siiyo oo yacmalu bi sixirkii ku dhaqmow laba xukmuhu see la yeelo xukmu saaxiri midkaan wax falaas xukunkiisii waxaa weeye annahu saaxirkii yundaru waxaa la gowraa fii camalihi hawshuu qabtaa la fiirina saas waxyaala geedka waa noocyo badan yihi kolka wuxuu ku shaqeeyo iyo qorshihiisi iyo manhajkiisi aa la fiirina xukmu saaxiri filan fallowa xukunkiisii anahu waa saaxirkii yundaru waxaa la fiirina fii camalihi shaqadiisa gudaheeda fain kaana hadduu yahay maa waxa uu yaatiihi la imaana min alacmaali camalyaal aw maa yaquuluhu wuxuu ku hadlaa min alaqwaa hadalla ah adimaha wuxuu ka sameynaya afka uga hadlaa yukfaru bihi wax lagu gaalooba hadday tahay fa inahu isagii yuqtalu waa la dila liqowlihi aa lagu dila hadalkii nabiga daliilkii sala allahu calayhi wasalam oo nabiga yihi xadu saaxiri falanfallow xadiisa larbaatun dhufashada bisayfi lagu dhufo haddii ruuxaan macalka tinhan lahaysa haddii loo yimaado wuxuu sheegaa lama garana jumjamjumjamjumjam uu leeyay maxaa la faatix akri ama salgan adigose hadduu waxaas wax ku hadlayna qur-aanku tooro goyna kolka ayado laisu googooyo caf taas lagu furulaan maaha laakiin midkaan jumjumada akrina ee jinniga u heesa een diinba kusoo gabanayn kaasi lagu daloo dheeray fain kaana hadduu yahay maa yaatihi wuxuu la imanaya min alacmaali camalyaala aw maa yaquuluhu wuxuu ku xadlaa min alaqwaali hadalla hadday yihiin yufari bihi kuwa lagu gaalooba awalaa wixii lagu gaalooba soo ogaano fa inahu saacirkii yuqtalu waa la dila biqowlihi hadalkii nabiga dartaa loo dilaa sala allahu calayhi wasalam xadu saaciri falanfallow xadii darbatun dhufid bisayfi lagu dhufto aw in kaana haddii yahay maa yafcalu wuxuu samayna aw yaquulu wuxuu ku hadla laysa fiihi maa yufaru bihi miyo xumaan baa meeshii jirtee cusubi faatxaw sidii beri kuwa ay sameeyeen oo kale minaa la sixiraay marka ninkii la sixiraaye la magaciisa iyo waxaa laisku googoyna ala masa sagaal ayadood bismi illaahi araxmaani iraxiim ninkii magaciisa cumar faaruq alales alam nasx laka sadraka cumar faaruq ala dhiga wawadacna canka wisraka cumar faaruq aladi anqada daraka cumar faaruq warafacnaa laka dikraka cumar faaruq faina macalus yusra cumar faaruq ina macal cumar faaruq kadib waxaa isku jarjara suradii meel la dhigiri maxkamada beenagaladi ayib saasoo kale hadduu sameeyo waxaas wax lagu gaalooba mahe miyaxalaa gashay balaa yeelo alainagaad la dili qof magaciisa iyo qoraal isku googoy eedasdaro waa ugu badanta laakiin wax dilgaaray maaha marka waxaanu ku dhaqmaa iyo qorshihiisa a horta miisaanka la saara madax moore looga baxaya mase wax ka yar wain kaana hadduu yahay maa yafcaluhu waxa uu samayna aw yaquuluhu ama uu ku hadla laysa hadduusan ahayn fiihi waxa uu ku hadla ma hadduusan ahayn yukfaru bihi lagu gaaloobo fainahu yuxzaru waa lacnana xagtaalka loogu dhufana ka gadaal wayusataan ilaah naqli waxna faraa kaa baxlilay inta la tacsiiroo la edbiyo wixii la garto ama waa la garaaca ama waa la xira ama waa la ganaaca tacsiirtoo la iman doonto wixii lagu edbina haddii la sameeyana ilaah naqaalile maanta inta kadibna yaanbu lagu aagta wadada xalaasha qaada lale wain kaana adduunya maa yafcalu wuxuu samayna aw yaquulu uu ku hadla laysa mid aanan gudihiisa maa yukfaru bihi wax lagu gaaloobo fa inahu waa la edmina wayusutaabu waa laga tooba jerina wain taaba hadduu toobad keeno falamru waa nuxu warka waxadiya waa ilah hadduusan toobadkeena ku waa lagula maxaa jira liannahu saacirki laa yakhlu ka khaali maaha kama marna min ficli aw qawli ma shay inuu ama ku hadlay ama sameeyey faribiyo lagu gaalooba haalika maaha oo kollay idadaraa meeshii ku jirta licumuumi qowliillah eebbaweyne hadalkiisii calimadishibaanab daliila tacaala eebba korahay uu yihi wamaa yucalimaani harud iyo marid wamaa yucalimaani harud iyo marid ma ayaan barin min axadin qofna ma ayaan barin sixirkii ay dadka baraayeen xataa yaquula ilaa ay markooda ka yidhaahdiin masaaxa qadima inaama wax kala maaha naxnu anaga fitnatun balaa falaa tagfur hagaaloodu qofka lagu dhiibi shirkadaan inaga meesha joognaa hagaaloodu kolkaa qofka hadduu diido ilaa inuu barto maaha wax kale markaasay bari jireen tanacama mayso marka wamaa yucallimaani harid iyo marid ma ayan barin mana xadin qofna hataa yaquula ilaahay qofka uga yiraahin inamaa wax kale ma aha naxnu anaga ibnatun balaayaa nahay ee balata kula gaaloobin sharka ha wa qawli eebba weyne hadalkiina waa amimay hase eebaka adka addoomaha waje la weynayo uu ayadaas aakhirkeeda ku yihi walaqad calimuu waa ogyihiin yahuud laman qofka ishtaraahu sixir gato oo markuu diintii quneed ku dhaqmi lahaa intuu isku tuuro sixir dhaqan u qaato maa laku inuusan u sugnaa fi laakhirati tana barwaaqada jirta min khalaaqi nasiibkumale oo qofka intuu adduunka saaxir ku yahay aakhira oo toddobadii dambiya waa weynay ee nabiga uu yihi calayhi salaatu wasalaam ijtanibu sabca almandiqaat toddoba dembi oo dadka halaagti iska ilaaliya ayuu nabiga saxiixa ku daray qur-aanka karimkaana waxaa ku soo aroortay walaa yuflixu saaxiru xaysaata falanfalow adduuniya akhrimada ku liibaanin si kasta haddii uu suuq u leeyahay asjarnaa tacaroorya inta adduunka uu jooga waa la ogaaday sixir intii ku dhaqmi jirtay adduunyadan fad iyo kuma dhaafin la soo helin jir mayaadkaad ku noolaydeen iyo intaad u warayseen qof sixir lagu yaqiinay oo markuu dhimanay dad iyo addunya dhaafay lama ilahay qowlkiisa waa run walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa fayanfalahu adduun waakhira mina kulli baarin hawo walaqad waxala caliim inay ogyihiin laman qofka israa sixir gatay maa lahu inaasan u sugnaanin fi laakhira fi nacimi ilaakhira aakhira barwaaqadooda gudaheeda min xalaaqi wax dheefan wallahu